bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wala aalihi wasaxbihi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu caawa ay taariikhda hijrigu tahay muxaram afariyo tobankeedii kun afar boqol iyo koob iyo afartan waafaqsana taariikhda miilaadiga bishii sagaalaad saddexiyo tobankeedii labada kun iyo sida ogeysiiskii sheekh aynu ku sheegay aad ka dhareegsanaydeen aba insha allahu tacaala waxaynu qaadan doonaa darsi muhiim u ah nolol maalimeedkeena maadaama uu ilaahay subxaana wa tacaala uu darsigani inagu xidhayo darsigaas wuxuu ku saabsan yahay fadliga ay leedahay barashada qur-aanka iyo beristiisa waxaynu ogsoonay walaalayaal qur-aanku lafdhabar buu yahay nolosheena intaydan qur-aanka u jirna baynu ilaahay u jirna qof walba intuu qur-aanka uu ka agdhow yahay ayuu ilaahay ka agdhow yahay intaynu qur-aanka ka sii durugno oo mar kasta dhinaca ilaahay aynu ka sii yaro durkayno qur-aankuna walaalayaal dad fara badan wakhtiyada munaasabaadkun bay xasuustaan hadday ramadaantii tahay hadday jimcihii tahay hadday maalinta canshuuro tahay hadday maalinta carafo tahay dadka qaarkood qur-aanka waxay xasuustaan munaasabaad qur-aanka waxay la noolyihin oo keliya taa munaasabaad wakti mucayana ayuunbuu qur-aanka xasuusta haddii qof dadka qaar la weydiilay qur-aan goormaaka ugu dambaysa waxa laga yaba inu ihahdo laba ka hor laakiin moobilada inaynu istidano iyo baraha bulshada aynu isticmaalana haddii la eego whatsappkiina la yidhahdo goorma inoogu dambaystay ama waxaa la yidhahdo last seal waxa laga yaba inu ihahdo toban minid ka hor buu online ahaa qur-aanka waxa laga yaba dad badan inay online ahaayeen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 tacliimuhu fadlu tacallumi اlqur'aani wa tacliimuhu fadliga uu leeyahay qur'aanka barashadiisa iyo bariddiisa marka barashada qur'aanka oo qofku uu barto fadliguu leeyahay kadibna marka uu barto isagana uu gudbiyo uu dadka baro fadliga uu leeyahay ayaan maarata insha allahu eh, ka sheekayn doonnaa waxaan markaa cinwaankaas aan ka soo qaadannay xadiidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam ee imaam bukhaari uu soo saaray ee cuhmaan ibnu cafaan radia allahu canhu uu ka wariyey inuu nebiga calayhi salaatu wasalaam uu yidhi khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamah waxaa idinku khayr badan ummadda muslimiinta dadka waxaa ugu khayr badan kuwoodii qur'aanka ilaahay barta haddana dadka bara dadkaasaa ugu khayr badan buu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam yacnii khayriyadaas marka waxa weeye qaymaha dadkaasi ay ku leeyihiin ilaahay agtii iyo waxa ay xambaarsan yihiin oo ay baranayaan ama ay barayaan shayga qiimihiisa wuxuu ku xidhan yahay hadba qaymaha meesha uu ka yimid yacni ayuu ku xidhan yahay maadaama qur'aanku uu yahay kalaamu rabbi alcaalamiin allaha koonkan abuuray eena abuuray een addoommadiisi aan nahay kalaamkiisi uu yahay ciddii xambaartay ee xifdisay ee bartay ee ka shaqaysay u dadaashay ummadda ku faafisay macnihiisii bartay in lagu dhaqmo dadka ku guubaabisay isku xukuntay laa shakka inay yihiin dadka dadka ugu khayrka badan dadka dadka ugu khayrka badan inay yihiin wax wakhti lagu bixiyo oo yacni cumriga lagu dhammeeyana waxaa ugu qiimo badan kitaabka ilaahi subxaanaه wa tacaala xadiidkan waxaa nebiga ka wariyey cuثmaan ibnu cafaan radia allahu canه cuثmaanna waxaa ka wariyey nin taabici ah oo la yidhahdo abu cabdiraxmaan aلsulami abu cabdiraxmaan aلsulami markii uu xadiidkaasi ka maqlay cuثmaan radia allahu canhu wuxuu go'aansaday inuusan shaqo kalaba qaban ilaa shaqada barashada qur'aanka iyo baridiisa iyo faafintiisa mooyaane wuxuu ogaaday wax ka qiimo badan oo naftiisa ku mashquulin lahaa ama guul adduunye iyo mid aakharaba ku gaari lahaa oo ka qiimo badan qur-aanka inuusan jirin sidaa daraaddeed wuxuu u fadhiistay inuu kitaabki ilaahay uu baro oo uu soo saaro ajyaal iyo muxuu ahaa ummad kitaabki ilaahay xambaarsan u xafidsan ilaa la yidhi muddo aad u fog oo ilaa afartan sano ayuu barayay afartan sano ayuu kitaabka ilaahay qur dadka barayay markaasaa qof markay dad soo maraanba waxay arkaan abu cabdiraxmaan assulami oo qur-aankii baraya markay ka tagaanoo sanooyin kadib soo noqdaan waxay arkaan isagoo weli baraya markaasaa waxaa la weydiiyey su'aal waxaa la yidhi abu cabdiraxmaanow dadka himooyinkoodu way sarreeyaan markaad muddo meel joogto oo aad camal gaar aad hayso haddana waxaad u hamuunoonaysaa ama hamigaagu noqonayaa bal inaad wax kala qabato inaad bal adduunkii wax ka hesho in bal tartanka adduunka loogu jiro iyo maqaamka adduunka inaad bal adigana hamigaa uu ku galo ilaa iyo intaannu ku arkaynay halkaa kama aadan dhaqaaqin waxaadna haysay mihnadan tacliimu alqur'aan waa sidee baa layidhi xaalkaaga bal nooga warran markaasuu wuxuu yidhi aqcadanii hunaa xadiiu cumaan khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamah halkaa waxaa i fadhiisiiyey buu yidhi oo aan wax walbaba uga sabray oo aan ku faraxsanahay oo aad iyo aad aan ma aragtay yacnii ilaahay ugu mahadinayaa in uu iwaafajiyey halkaa inaan fadhiisto oo aan dadka qur'aanka baro oo aan ma aragtay ku faafiyo oo dadkii aan barayna ay sii baraan tijaaradaasi tijaaro ka weyn oon aan fahmi karaba ma jirta buu yidhi oo idinka hadda waxaad aad sheegaysaan oo aad leedihiin adduunkii nin baa maal helay nin baa milyaneer noqday nin baa intaasoo daaraha dhistay kada kada kada yacni tijaaradiisu ma wax la barbar dhigi karaa tijaarada aniga aan haysto tijaaradan tijaaro tijaaro oo aan aad fahmaysaan ma aha ilaahayna subxaana wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku yidhi ina aladiina yatluuna kitaab allah wa aqaamuu asalaata wa anfaquu mima rasaqnaahum sira wacalaaniyatan yarjuuna tijaaratan lan tabuur liyuwafiyahum ujuurahum wayaziidahum min innahu gafuurun shakuur ilaahay qur-aankiisu wuxuu yidhi ina aladiina yatluuna kitaab allah kuwa kitaabka ilaahay akhrinaya ee baranaya ee baraya ee wardi ahaan u akhrisanaya ilaahay ugu dhowaanaya kuwa salaadda toosiye ee wakhtigeedii ku tukada si saxa u tukada ilaahay ugu dhowaanaya kuwa waxa ilaahay uu siiyey oo risqi ah wax ka siinayay dadka masaakiinta ee u baahan ee ayaga keliya anaaniyiin aan noqonaynina walaalahooda xusuusanaya saddexdaa amal maxay yihiin saddexda camal tilaawatu kitaab illaah iqaamatu asalaa iyo alinfaaqu fii sabiili illah saddexdaasi camal tijaaratun lan tabuur buu yidhi ilahi subxana wa tacaala yarjuuna tijaaratan lan tabuur kuwaasi waxay rajaynayaan tijaaro aan weligeed khasaaro aqbalaynin tijaaro aan khasaaro aqbalaynin qof kastoo baayac mushtar gala laba ixtimaal buu dhaxeeyaa inuu faa'iido iyo inuu khasaaro inuu mar faa'iido inuu mar khasaaro yacnii caqligal maaha haddaad tijaaro gashid had iyo jeeraan inaad faa'ido waa inaad ixtimaal kalena aad aad ogaataa inaad khasaari karto laakiin tijaaro aan weligeed khasaaraynin oo ilaahay uu noo sheegay oo ribx un ah waxa weeyaan kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala qofkii barashadiisa bariddiisa yacnii muxuu ahaa faafintiisa ku dadaala iyo akhrintiisa qofkaasi tijaaradiisu tijaaro khasaaraysa ma aha sidoo kale qofka salaada daa'ima ee ilaahay ugu cibaadaysta ee ilaahay awqaadeedii ku ilaaliya isaguna tijaaradiisu tijaaro khasaaraysa maaha qofka u warhaya dadka baahan u baahan yacni in la caawiyo masaakiinta wax alla wixii awooddiisa aanu ku caawiya isaguna tijaaradiisu tijaaro aan khasaaraynin wey marka khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamah abu cabdiraxmaan sulam wuxuu yidhi haddii nebiga sidaa uu yidhi oo yaani uu yidhi nebiga cala slat slam qofka idinku khayr badan ilaahay agtii waa kan qur'aanka bartay oo haddana dadka baraya maxaa intaa ka fiican oon doonan lahaa buu yidhi ma garatay intaa waxa ka fiican oo aan raadsan lahaa maxay tahay halkaas iyo sharafkaas waxaa ma aragtay ugu dhowaanaya allah subxaanahu wa tacaala kitaabka ilaahay subxaanah wa tacaala oo qur'aanka ah waa kalaamu rabbi alcaalamiin ilaahayna subxaanahu wa tacaala qofkuu jecel yahay oo uu karaamaynayo buu uu ka dhigaa dadka ahluqur'aanka ah dadka yacnii waxaa weeyaan dadka ilaahay subxana wa tacaala doortay wey uma awrasna alkitaaba aladiina istafaynaa min cibaadina saalixiinta marka la sheego iyo dadka suusuuban ahlu qur'aanku waa dadka nambar wanah dadka kow ka ah wey saalixiinta maxaa yeelay habeenkiina waa ku tukadaan maalinkiina way akhriyaan dadkay baraan way u macneeyaan naftooday ku dabaqaan suluugooda iyo dhaqankooda waa qur'aanka inta ay dadaali karaan walidaalika waxayna ku dayanayaan arrinka uga dayanayaan nabiga calayhi salaatu wasalaam oo isaga akhlaaqdiisa <laughs> iyo dhaqankiisaba ahaa qur'aan qur'aan u ahaa caaisha radia canha markii la weyddiiyey akhlaaqdii nebiga calayhi salaatu wasalaam nebiga akhlaaqdiisa bal nooga warran baa layidhi markaase waxay tidhi kaana khuluquhu lqur'aan akhlaaqda nebiga haddaad rabto inaad ogaato kitaabka ilaahay akhri bay tidhi akhri qur'aanka qur-aanka wuxuu ka sheekaynayaa dadka susuuban iyo dhaqankooda sida ilaahay ugu cibaadaystaan sida ay ma aragtay habeenkii u toosaan sida ay naftooda ugu mashquuliyaan dikrigiisa iyo iyo iyo amarka ilaahay subxana wa tacala fulintiisa sida ay ugu roon yihiin khalqiga ama ay waxtaraan ay u gacan qabtaan sida ay u anfacaan ummaddooda akhlaaq waxyaabahaasoo dhan ayaad waxaad ku arkaysaa nebiga boqolkiiba boqol inuu dabaqay oo akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisa iyo suluugiisa u wada ahaa qur'aanan yamshi bayna annaas yacni qur'aankii oo yacni lagu suureeyey isagoo yani dadkii dhex socda oo kale yacni macnaha qur'aankii oo dhan buu maaragtay akhlaaqdiisa ay ahayd wey marka la sheego dadka mujaahidiinta ahna ahlulqur'aani waxaa weeyaan dadku ugu horeeye ah oo maaragtay yani e, e, mujaahidiinta wey maxaa yeele ilaahay subxaana wa tacala wuxuu leeyahay wajaahidhum bihi jihaadan kabiira wajaahidhum kuwa munaafiqiinta ah kula jihaad bihi bilqur'aan qur'aanka kula jihaad bilxuja yacni baailkoodii iyo shubahaadkoodii kula jihaad qofka marka qur'aanka akhrinaya qofka qur'aanka macnaynaya qofka qur'aanka ugu yeeraya xaqii buu dadku ifinayaa wuxuu uga digayaa baatilka iyo cadowga doonaya ummadda inay baabi'iso diin la'aan ay yeesho marka jihaad ka weyn yacni ma jiro jihaadka noocaas oo kale ah in qur'aanka lagu jihaado oo isagana loo dhinto markii cadow uu soo weeraro loo dhinto oo ma aragtay doonaya inay baabi'iyaan ama ummadda ma aragtay ay ka hor istaagaan wajaahidhum bihi jihaadan kabiira qur-aankaas yaa ikhwaani ilaahayna siiyey yacni fadlan minhu wa karama ma aha waxaan annaga yacni ilaahay xaq ugu leenahay laakiin waa karam iyo fadli minhu isagaa muslimiin naga dhigay isagaa mu'miniin naga dhigay isagaa kitaabkiisa noo soo dejiyey isagaa noo doortay inaan yacnii qofkii qur'aanka ehelkiis ahba inuu ehelkiisi noqdo sidaa darteed wax lagu farxo oo bani aadan haddii uu farxi lahaa uu ku farxaba ha noqdo kitaabka ilaahi subxaana wa tacaala oo ilaahay uu siiyey rabbi subxaana wa tacala wuxuu leeyahay qul bifadli illaahi wa biraxmatihi fabidaalika falyafraxuu huwa khayrun mima yajmacuun waxaad ku tidhaahdaa dadka fadliga ilaahay uu ummadda siiyey iyo raxmadda ilaahay ee ummaddan uu ku gaar yeelay labaduba mufasiriintu ay ku fasirayaan huwa alqur'aan kaas ha ku farxeen hadday lahaayeen xoogaa shilimaadoo adduunka markaad hesho aad farxayso income ama dakhli yar uu ku soo galo aad farxayso shahaado adduunye markaad qaadato aad farxayso xooga yaani marka lagu ammaano aad farxayso waxaasoo dhan waxaa leeyahay wax farax mudan ma aha farax haddaad farxayso ku farax inaad kitaabkii ilaahay aad arday u tahay oo aad baranayso inaad barayso inaad ka shaqaynayso faafintiisa ama muxuu ahaa khidmayntiisa ku farax baan leh kitaabka ilaahay subxaana wa tacala walaalayaal ee aan ka sheekaynayno fadligiis wax la koobi kara ma ah waxyaabo yaryar baan ka soo qaadanaynaa dadku horta qur'aankaasi shaqada ka dhigtay oo ilaahay uu waafajiyey karaamadaasna uu siiyey inay bartaan oo haddana dadka baraan khayriyadana waxay ku timaadaa marka adiga dadka ugu khayr badan ilaahay agtii aad gelayso maaha inaad qur-aanka barato oo keliya dad badan baa jira qur-aanka bartay kadibna ka danaystay adduunyo ka aaday ma garatay dib damba baan usoo fiirin ilaa ay gaartay xad inay iloobaanba qur-aankii waxayna ka mid tahay arrintaas dunuubta ugu waaweyn ma garatay nin qof ilaahay qalbigiisii qur'aankii weel uga dhigay oo xifdiyey oo ka mashquulay taasu macnaheedu maxay tahay marka walaalayaal taasu macnaheedu waxay tahay wuxuu arkay ama ay la noqotay waxyaabaha adduunkan jira inay wax qawan yihiin oo markaa wuxuu hoos u dhigay qiimihii qur hoos u dhigay isaga waa la karaameeyey waa la qiimeeyey laakiin qiimihiisii buu garan waayey walidaalika ibnulqayim wuxuu yidhi qofka ilaahay qur'aan uu siiyo oo ilaahay qur'aanka qalbigiisa uu geliyo fahamkiisana uu siiyo baridiisana uu waafajiyo ahlul ahlulqur'aan uu ka dhigo kadibna la arko isagoo milicsanaya dad adduunye la siiyey haa oo qalbiga ay ka galayso oo le allaydhaha hebel oo kale yaa kaa dhiga xoolahaas guryaad dhisan lahayd gawaari baad gadan lahayd haddii uu dhaco buu yidhi qofkaasi qaymaha iyo yacnii qur'aanka lahaa iyo fadligi ilaahay isaga uu siiyey buu uu quursaday ayuu hoos u dhigay subxaana allah walidaalika waxay kutusa qur'aanka wuxuu ku tusaya ilaahay subxaana wa tacaala nebigiisa wuxuu ku yidhi fii suurati alxijr walaqad aataynaaka sabca min almahaani waalqur'aana alcadiim laa tamudanna caynayka ilaa maa matacnaa bihi aswaaja minhum walaa taxzan calayhim waqfid janaaxaka lilmu'miniin ilaahay wuxuu ku yidhi nebigiisa waxaannu ku siinay nicmatii u weyneed oo maxay tahay sabcan min almaaaniyi waalqur'aan alcadiim toddoba aayadood oo la soo celceliyo waa aayadaha suurat alfaatixa suuraة اfaatixan ku siinay buu yidhi ilah subxana watacaala loogu gallad sheeganaya nebiga calayh isalaatu wasalaam suuraة اfaatixan ku siinay nicmada aad uu kugu galladaystay yacni wax aan loo dhiga aan la arag waxa weeye suuraة اlfaatixa inuu kugu soo dejiyey iyo qur'aan weynin badan subxaan allah awalan suuraة اlfaatixa qur'aan maxaa iyada gaar loogu saaray waxaa gaar loogu saaray qur dhan bay u fadli badan tahay suwarka qur-aanko dhan bay u fadli badan tahay sidaa darteed ilaahay wuxuu yidhi suuratulfaatixaannu ku siinay maxaayl usuusha diinta oo dhan diintiioo dhan bay koobaysaa suuratul macnaheeda qofka fahma ma garatay yacni waxay koobaysaa oo dhan laakiin haddaan la fahmin oo aan la yani yani la dhuuxin dhibaatada marka halkaa wey markaasuu yidhi ilaahay waxaanu ku siinay suuratulfaatixa iyo qur'aan weynin badan baan ku siinay marka faatixa qur'aankii o dhan ba waxaa lagu cadfay yani faatixa lagu cadfay waalfaatixatu suuratu min alqur'aan markaasaa ilaahay wuxuu ku yidhi nebigiisa laa tamuddanna caynayka ilaa maa matacnaa bihi aswaajan indhaha ha u taagin markii intaa lagu siiyey oo nicmo ah khayrkaa lagu siiyey hamoodin in id cid kaa fiicana ay jirto cid waxa la siiyey ka qaymo badan waxa adiga lagu siiyey ay jirto ha u indhataagin waxa kale ee dadka la siiyey adduunyada ah ma garatay ha u indhataagin taas waxay tusisay qofka qur'aanka la siiyeyow inaad tahay qof qaymo badan oo weliba ay mudan tahay bisabab qur'aankaa lagu siiyey iyo karaamadaa ilaahay ku siiyey inay dadku laftoodu ay qofkaasi ahlu qur'aankaah ay karaameeyaan ay karaameeyaan nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixa wuxuu leeyahay yacni inna min ijlaali illaahi ijlaali di shaybati almuslim wa xaamili alqur'aan hayr alghaali fiihi waljaafi canh qofka qur'aanka leh waxaa loo ixtiraa qofka ahluqur'aanka ah mudan yacnii e, mutay xifdiga yani e, qur'aankii xifdiyey ka shaqaynaya in la oo la weyneeyo waxay ka mid tahay weynaynta ilaahay subxaana wa tacaala sharfidda ama karaamayntan wuxuu waxay ka timid kalaamkii ilaahay uu xambaarsan yahay walidaalika nebigu wuxuu yidhi weynaynta ilaahay la weyneeyo waxaa ka ah in la weyneeyo oo la karaameeyo oo la sharfo oo la ixtiraamo qof ahlulqur'aana iyo qof islaamnimo ku gaboobay oo ku ciraystay in la sharfo oo la karaameeyo oo la ixtiraamo ahlulqur'aanka marka xaamilulqur'aankaasoo hayr alghaali fiihi waljaafi canhu buu yidhi nebiga cala isalatu slam yacni xadgudubna aan ku dhicin gaabisna aan ku dhicin qur'aankiina yacni aan ka tegin oo aan faraha ka qaadin ama aan aan muxuu ahaa ku tumanin muxuu ahaa yani qur-aanka xuduudiisa marka qof qur'aankii fahmay siduu yahay ugu dhaqmay baray ummadda howl ka dhigtay qofkaasi wuxuu mudan yahay in la karaameeyo sidaa hadday tahay waxaan kulliga iyagana laga rabaa marka xadiidkaas maqalno inaan u fikirno sidii uu fikiray abu cabdiraxmaan asulami oo aanan ka fekerin oo aanan dhihin aniga qof weyn baan noqday da'deedii way weynaatay awood umalihi usan shayddaanka kugu waswaasin saxaabada nebiga calayhi salaatu wasalaam qaar baa markay soo islaameen lixdan jir ahaa kadib markaasina qur'aanka ilaahay bilaabay oo xifdiyey can dahri qalb marka hime hadday jirto oo qalbigana ilaahay dartii yani muxuu ahaa ikhlaas niyadaadu ay tahay dadaalkiina lala yimaado ilaahay wuu ku waafajinaya hadday sidaa tahay maxaa kaa reebay oo kuu diidaya inaad soo qaabishood barato ood jilibka laabto oo aad masaajidka fadhiisato oo aad ma aragtay habeenkii iyo dharaartii iyo wakhti kastoo fursad hesho aad ma aragtay aad ku dadaasho qur-aanka ilahi subxana wa tacaala xadii imaam muslim soo saaray ayaa wuxuu leeyahay nin saxaabada ka mid ah, a noo yimid buu yidhi inagoo meel sufa la yidhahdo qayb ka mid ahaydoo dadka fuqarada ah ay fariisan jireen oo seexan jireen oo deganaayeen markaasuu wuxuu nagu yidhi ayukum kiinebaa ka cajizayaya ama aan doonaynin inuu kalaho subax walba oo uu tago meel la butxaan waadi madiine u dhow ama caqiiq laba waadi oo madiine u dhow oo markaa intuu halkaa aado ya yaan jeclayn buu yidhi kiineebaan jeclayn inuu maalin walba intuu baxo caqiiq ama butxaan intuu tago uu markuu soo laabanayo uu la soo laabto laba neefo geelah oo kurus waaweyn oo qurux badan berri markuu tagana uu la soo laabto berri markuu tagana uu la soo laabto carabtu geelay jecleed aad maalkood waxa ugu qiimo badan buu ahaa marka nebiga calayh salaatu wasalaam waxaa ka mid a asluubta tacliintiisa cajiib bay lahayd amtilo ummadda ay wax ku fahamto wax ku fahamsiin jiray markaasuu yidhi kiinee baan jecel kiinee baan jeclayn inuu tago oo suuqa aado ama butaan ama eh, yani caqiiqu tagool laba neefoo waaweynoo geelow la soo noqdo min hayri imin walaa qaicati raxim isagoon wax dhibaa geysan oo qofna dulmin dembina aan gelin yacni uu soo helo xoolo xalaala ah. subax walbaba laba neefoo geela ah. bishii markaad subax walbaba laba neefoo geela adsoo aad soo hesha imisay noqonahay lixdan neefoo geela ah. qofka lixdan neefoo geela leh waa qof hodana wadankeenna markii yani yani la yidhahdo hebel waa hodan lixdan neef oo geela ama boqol neef oo la geela buu leeyahay markaasay yidhaahdeen saxaabada kullunaa nuxibu daalika yaa rasuul allah kulligeen waan jecel nahay sidaas dadka marka magaalada la jooga hadda haddii la yidhaahdo war yaan yaan yaan doonaynin meesha la yidhahdo suuqa magaalada hargeysa meel waxaa jirta subax walbaba haddaad tagto laba gaari oo marsheedisah laguu siiyo free labadan baawur qaado berri baad tegaysa adna laba gaariyoo kale oo tayoota ah laba gaari oo bagawaarida ugu qaalisanah maalin walba waad soo qaadanaysaa kadib waad iibsanaysaa haddii waad ku intifaacaysaa yaan doonaynin sida haddii la yidhaha dadku de waxay leein kulligan waan doonaynaa xoolaan lacag baan rabnaa inaan wax qabsanaan rabnaa gurya inaan dhisanaan rabnaa markaasuu yidhi nebiga calayh isalaatu wasalaam markay yidhahdeen kulligeen sidaa waan jecel lahay markaasuu yidhi qofkiin inuu u kallaho masaajidka subaxii ku kallaho subaxa oo fayaclama aayatan min kitaab illaahi khayrun lahu min alibil wa min aayatayni khayrun min annaaqatayn xadiiska macnihiisa oo kama qaala alayh isalaatu wasalaam yacni hal aayad inuu masaajidka intuu ku kallaho subaxii oo uu barto waxay ka qiimo badan tahay in uu neef geela uu soo helo laba aayadood inuu bartana waxay ka qiimo badan yihiin laba neef oo geela laba qaalin ayay ka qiimo badan yihiin saddex aayadoodna saddex neef bay ka qiimo badan yihiin afarna waxay ka qiimo badan yihiin afar neef oo geela wa min acdaadihinna min alibili buu yiri nabig ala slat inta aayadoodood baratana waxay ka qiimo badan yihiin inta nambarkooda uu yahay oo geela nebigu marka wuxuu ku guubaabinayay maskaxdoodin uu yacnii dareensinayay waxa ay ku mashquulsan oo aakhiradoodii u khasaarayso adduunyaduna ay la gaari laayihiin inay tahay inayna garanayn waxa u fiican ama waxa guusha lagu gaaro adduunya aakhiraba sidaa darteed ayuu nebiga calayhi salaatu wassalaam ugu guubaabiyo ugu yidhi dhammaantiin waxaa idinku khayr badan qofka kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala barta oo haddana bara qur-aanka markaad barato adiga horta faa'iidaya oo waxaad noqonaysaa qof kitaabkii ilaahay xambaarsan oo ilaahay u dhow ilaahayna uu jecel yahay qur-aankana wuxuu ku noqon saaxib saaxibka labada qofee saaxiibka ahna waa dad isjecel haddee wax wax yacanii hadday wax istari karaan ama wax isu hibayn karaan isu hibaeyo sidaa darteed qur-aanku wuxuu u shafeeci doonaa maalinta qiyaama qofka saaxibkiisa ah nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiis isigana imaam muslim soo saaray wuxuu leeyahay iqra'u qur'ana fa innahu ya'tii yowma alqiyaamati shafiican liasxaabih war qur'aanka akhriya maxaa yeelay qur'aanka wuxuu imaan doonaa maalinta qiyaamo maalinka qiyaamo ayuu imaan doonaa isagoo u shafeeci doona oo u ergayn doona asxaabtiisa maalinka qiyaamo waa maalin aad iyo aad u howl badan u dhib badan dadku ay baqayaan ay argagaxsan yihiin oo qofku uu leeyahay ma cadaabkaad lagugu tuuri doona mase waad badbaadi doontaa maanta yowma yacni ma ilaahi subxaana wa tacaala uu yidhi yaa ayuha annaasu itaquu rabbakum ina zalzalata asaacati shayun cadiim yowma tarownaha tadhalu kullu murdicatin cama ardacat watadacu kullu daati xamlin xamlaha watara annaasa sukaaraa wamaa hum bisukaaraa walaakina cadaab allahi shadiid maalinkaas hooyadii ilmaha nuujinaysay ay tuurayso ilmaha hooyada markay dhashay markay nuujinayso waxay ka jeceshahay ma jirto lagama yaabana maanta inay tuurto ama yacni wadnaha yacni booday markuu ama marada ka siibta ay ilmihii sidaa ahaa marka ay tuurto oo kuwii xaamilka ahaa ee ilmaha caloosha ku siday bannaanka ay soo dhigaan cabsi iyo argagax iyo jahawareer dadkuna aad arkaysa buu yidhi ilaahay subxana wa tacaala ayagoo wareersan oo sukaara ah ilahay wuxuu yidhi wamaa hum bisukaara ma sakhraansanee dad khamro cabbay ma aha sakar sakrigaasi ma aha wareerka haya ee waxay la baqsan yihiin cadaabki ilaahay ee daran maanta see xaal ku noqon doonaa markaasi bilaahi calaykum miyaadan u baahnayn qofku dhiirigeliya ama ku cabsida kaa qaada qur'aankii baa imaanaya oo u shafaacahay dadkiisii asxaabtiisa u shafaacahay caalamka hadda maanta waxaa jira wax la yihahdo looyaro ama dadka maaragtay markuu qof maxkamad la keeno qof sharciga yaqaana ee u doodaya ee doonaya qofkan in uu maaragtay aan dhib ku dhicin ee xataa isagoo mujrimah oo dembiile ah buu wuxuu rabaa inuu inuu inuu inuu badbaadiyo oo dembigiisii yani muxuu ahaa yani muxuu ahaa xujooyin buu la iman aan lagu lagu oogin oon lagu ciqaabin maalinka qiyaama looyarkaaga waxaa noqon oo kuu doodi doono qur'aanka nebigu marka wuxuu yidhi war qur'aanka akhriya qiyaamuhu wuxuu imaan doonaa fainnahu ya'tii yowma alqiyaamati shafiican liasxaabihi isagoo asxaabtiisa u shafeecaya ayuu imaan doonaa hase shafaacada qur'aankana ilaahay waa aqbalayaa ya ilaahay waa aqbalayaa imaam shaatibi wuxuu yidhi waina kitaaba allahi awhaqu shaaficin waaghnaa hanaa'in waahiban mutafadila kitaabka ilaahay wax shafaaco qaada ya mid loogu kalsoonaan badan wey cid shafaaco qaadaba midka loo shafaacada loogu kalsoonaan badan yahay wey shafaacooyin badan baa jira dad badan baa shafaaci doona oo ilaahay ku karaamayn doona inay shafaaco qaadaan maalinta qiyaama laakiin waxay kaga duwan tahay shafaacada qur-aanka bay yidhahdeen culammadu qur-aanku qofku u shafeeco naar ba arki maayo laakiin shafaacooyinka kale waxaa dhici karta qof cadaab galay in loo shafeeco cadaabkii laga soo saaro marka awhaqu shaaficin wa aghnaa hanaa'in waahiban mutafadila tan labaad qur'aanka wuxuu saaxibkiisii u imaan doonaa oo ka farxin doonaa xaalad aad iyo aad u dhib badan oo murugo badan tasawaruu ikhwaani qofka marka qabriga la dhigo oo iilka cariiriga ah ee halka mitirah ama mitirka iyo barka ah iyo qabrigaa isagoo dhan markaad u fiirsato qofka marka la dhigayo aad argagaxayso iyo meesha qofkaasi lagu riixayo iyo waxa dusha laga saarayo iyo waxa ciid dusha laga saarayo iyo halka looga soo dhaqaaqayo markaad fiiriso oo adna iftiinka aad u soo baxdo iyo hawadaasi yacni eh, aad u soo baxdo oo ka walwalayso leedaha qofkii hebel ahaa walle meesha aan soo dhignay allah u naxariisto hadduusan raxmaddii ilaahay haleelin qofkaa dhib waa hayaa xaaladdaasi ayuu qur'aankii wuxuu u imaanayaa saaxibkiisa horta qabriga waa meel ciriiri ah waa meel mugdiya ah. qofkuna meel xataa haddii halkaas meeshaas uu joogo ciriiri ahayn mugdi markuu noqdo qofka argagax baa gala waba halkaabel ka soo dhici doonta batuug baa halkaa ka imaan doona mamas baa halkaa yani ka soo dusi doona yani mugdi markii nalka la daaro qalbigii wuu farxayaa indhihii baa wax walba aad u jeeddaa waxaad ka baqayso oo dhan baa markaa yani waxaad leedahay haddii xataa aan arko ama waan carari ama waan isdifaaci marka qur'aankii marka markii uu saaxiibkiisii qabriga la dhigo ninkii qofkii ahluqur'aanka ahaa qur'aankii baa u imaanaya qur-aankiibaa u imaanaya qur-aanka markuu u yahay sida xadii nebiga calayhi salaatu wasalaam cabdullaahi ibnu burayda yani uu ka warinaya radi allahu wuxuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam cabdullahi ibnu burayda wuxuu leeyahay nebigaan ag joogay buu yidhi markaasaan waxaan maqlay isagoo leh ina alqur'aana yalqaa saaxibahu yowma alqiyaama xiina yanshaqu canhu qabruh kaarajuli shaaxib qur-aanka wuxuu la kulmi doonaa saaxibkiis saaxibkiis waa kee qofkii akhrin jiray baran jiray bari jiray faafin jiray macnaha u sheegi jiray in lagu dhaqmo dadku gubaabin jiray isagoo aad mooddo qof rajul ashaaxib ashaaxib waxaa la yidhi qofka qof xoogaa daal uu ka muuqdo oo yacnii muxuu ahaa howl badan soo qabtay marka qur'aankii baa wuxuu u suuraysmayaa qof yacnii e, e, e, sida isaga ugu daali jiray qur'aanka oo uu wakhtigiisa u gelin jiray subax galab habeen ugu tukan jiray isagoo ah buu u imaanayaa markaasuu leeyahay qur'aankii baa odhanaya uu ku leeyahay saaxibkiisa hal tacrifunii miyaad aqoonsanaysaa markaasuu leeyahay ma acrifuka ku garan maayo kuma aqoonsanayo markaasuu leeyahay ana saaxibuka alqur'aan aniga waxaan ahay saaxibkaagii qur'aanka ahaa alladii adma'tu nahaarak ee ku oomiyey maalinkii yani qiraa'ada badan inta aad akhrinayso aad ku celcelinayso aad la oontay habeenkiina ku dhafriyey salaadda aad ku tukanayso aan kugu dhafriyey qof walboo badeecad lena wara'a tijaaratihi buu ahaa adduunka markii la joogay adigana waxa un daba taagneed inaad qur'aankii akhriso aad barto ood barto ood faafiso marka maanta la joogo macaagii baan ahay adaana kula joogaa saasuu leeyahy saas ugu bishaaraynaya markaasuu yidhi nebiga fa almulku biyamiinihi boqortooyaa xagga gacanta midig loo saaraya qofkii ahlu aanka ah wاlkhuldu bishimaalihi waaritaanna gacanta bidix baa loo gelinaya wayuudacu calaa ra'sihi taaju lwaqaar madaxana waxaa loo saaraya taaj oo qaymo badan taajku waa waxyaabaha boqorrada madaxa loo saaro oo yani ay waxyaabo jawaahir iyo qaymo badan oo dhaldhalaalay ay ku yaallaan wayuksaa waalidaahu xullatayn labadii isaga dhashayna isagii ma aha keliya labadii dhashayna waxaa la siin doonaa qiyaamada oo lagu sharfi doonaa oo loogu labisi doonaa laba kowd yacni jubbado jubbado laa yuqawamu lahumaa ahludunya jubbado qaymahoodu aan lagu qiimayn karin wax adduunka yaallo oo dhan ayaa waalidkiisa loogu labisi doonaa fayaquulaani labadii waalid baa waxay odhan doonaan marka bima ku siina haada way yaaban yihiin laba qof hooyii aabbaa ah la keeni doonaayo jubbadahaas baa loo gelin doonaa markaase ummaddiio dhan ay wada eegaysaa taajna loo suri doonaa madaxa markaase ummaddu ay yaaban ayaga laftooda ay yaaban yihiin markaasay leeyihiin bima ku siina haada karaamadan iyo sharafkan iyo qiimahan maxaan ku helnay markaasaa waxaa lagu odhanayaa biakhdi waladikuma alqur'aan ilmihii aad dhasheen xifdigii qur uu xifdiyey iyo dadaalkii iyo qur-aanku dadaalay iyo baridii iyo kawarqabkii uu ka warhayay baa idinkana lidinku karaameeyey karaamadan waxay idinkaga timid qur-aanka sababkiisii oo can ariiqi waladikum waladkiinni xaggiisana ka timid markaasaa waxaa lagu odhanayaa qofkii qur ahlu quraanka ahaa iqra' wascad fii daraji اljanna akhri qur-aankaad akhrin jirtay oo kor u fuul darajooyinkii jannada iyo qolalkeedii fa inna manzilataka cinda aakhiri aayatin taqra'uhaa darajadaadu aad jannada aad ku leedahay waa aayadda kugu dambayso oad akhrinayso billaahi calaykum yaa undur kayfa fadalna bacdahum calaa bacd wala alaakhiratu akbaru darajaatin wa akbaru tafdiila adduunkan hadda waa lagu kala fadli badan yahay mid faqiira mid xoolo leh mid shahaado hays midaan shahaado haysan mid doctora midaan waxba ahayn mid yani muxuu ahaa eh, la ku roon yahay eh, yani wahaakada laakiin ilahay wuxuu yidhi sida adduunkan dadka loo kala fadilay oo mid caafimaad ilaahay ku manaysay mid xanuunsan aakhiro darajooyinkeedii iyo sida loo kala fadli yeelaya aakhira badan aakhira ka badan ahlulqur'aanka marka watigii ma dhaay wati ma igu dhaay insha allah toban ah, daqiiqaan kusoo koobayaa mowduuc iska dheer yahay insha alla raalli ahaada walalaakhiratu akbaru darajaatin wa akbaru tafdiila marka waxaa lagu odhanayaa yacnii darajadaadii fuula jannada darajada aad jannada ka degayso waa aayadda kuugu dambayso de qofkii qur-aankao dhan xafidsanaa inta aayadooda qur'aanka uu akrinayo o dhanba darajooyin buu jannada u sarakacaya oo yacni e, e, e, nicmadiisa iyo barwaaqada ilaahay uu siinayana uu la ekaanaya sidaa darteed ayaa culammada qaarkood waxay yidhaahdeen hadde ma dhammaato qur'aanka markuu dhammeeyaba wuu soo bilaabayaa markuu soo bilaabana darajadii way kordhaysaa walidaalika fa huwa kaana fii sucuudin daa'im iyo darajooyin sare oo ummadda kale aan gaari karin ummadaha kale aan gaari karin intaasoo dhan miyaynan ugu guubaabin karin inaan wakhtigeenna badankiisa kitaabka ilaahay aan u horno hadday taasina anfici weyso haddee khasaaro wey waxaan fahmayna ma jirto waxaan fahmayna ma jirto sidaa darteed ayaa imaam shaaibi wuxuu yidhi fa yaa ayuha alqaari bihi mutamasikan mujilan lahu fii kulli xaalin mubajila hanii'an marii'an waalidaaka calayhima malaabisu anwaarin min altaaji wاlxula famaa dannukum biاnnajli cinda jazaa'ihi ulaa'ika ahlu اllahi wاsafwaة اlmala ulu اlbiri wاlإxsaani wاlصabri wاltuqى xulaahum biha jaءa alqur'aanu mufasila calayka biha maa cishta fiiha munaafisan wabic nafsaka اddunya bianfaasiha alculaa ilaa uu yidhi jaza allahu biاlkhayraati cana a'immatan lanaa naqalu اlqur'aana cadban wasalsala imaam shaaibi isagoo ku guubaabinaya dadka barashada kitaabka ilaahay wuxuu yidhi war midkaagan qur'aanka akhrinayo oo qabsaday qur'aanka ee uu weynaynayo oo la weyn qur'aanka waaan kuguwaan kuu tahniyadaynayaa buu yidhi hanii'an marii'an waxaan tahniyad u dirayaa adiga iska daaye labadii ku dhashay hani'an mari'an waalidaaka calayhimaa dushoodi waxaa loo labisi doonaa malaabisu anwaarin min attaaji waalxula dhar ifaya iyo taaj qurux badan baa loo labisi doonaa markaasuu yidhi haddii labadii dhashay sidaa loo karaameeyey famaa dannukum binnajli cinda jazaa'ihi kan isaga sababtiisa lagu helay karaamadiisa say noqon doontaa ilmaha isaga sababtiisa sida lagu helay ee qur'aanka xifdiyey karaamadiisa iyo darajadiisa maxay noqon doontaa ulaa'ika ahlullaahi wasafwatu lmala kuwaasi waa ehelkii ilaahay buu yidhi ilaahay ehelkiisa weeye subxaana allah xadiiska noo saxiix isagana wuxuu leeyay inna lilaahi ahliina min annaas dadka ilaahay ummadda dadka dhexdooda wuxuu ku leeyahay ilaahay ummadda dhexdooda wuxuu ku leeyahay ehel markaasaa layidhi waa kuwa maya rasuulkaan la weydiiyey markaasuu yidhi ahlu lqur'aan hum ahlullahi wa khaasatuh waa dadka ahlu qur'aanka waa dadkii ilaahay weeye iyo dadkii khaasku ahaa wey wuxuu ku soo gabagabayey imaam shaaibi calayka biha maa cishta fiiha munaafisan war hoy haddaad caqli leedahay weligaa intaad nooshahay tartankaas gal tartanka qur'aanka lagu tartamayo ha ka harin haddaad rabtid qiimahaas inaad hesho kaas waa barashadii qur'aanka iyo baridiisa iyo fahamkiisa haddee qur-aanka walaalayaal waxa weeye midkan ku liibaan lahayn adduunka iyo aakharaba ilaahay uma soo dejin keliya inaan akhrinno oo masaajidda aan ku akhrinno aan isxafidsinno oo keliya e, balse wuxuu u soo dejiyey inuu noqdo dastuurkii nolosheenna iyo midkaan isku maamuli lahayn iyo midkaan ku barwaaqoobi lahayn oon guusha ku gaari lahayn adduunka qabla alaakhira aakhira intaan la gaarin waa laga sheekeeyey aakhiro fadligiisa fadligeeda iyo darajaadkeeda iyo sharafta iyo ahlu qur'aanka sida loo karaamayn doona adduunkanna hadii ay ayagu is-sharfaan karaamay ku gaarayaan ummada muslimiinta maanta maxay la dulowday oo dadku ummadaha kaleo dhan uga liidataa oo xataa gaalada uga hoos mareen dhaqaale ahaan siyaasad ahaan amni ahaan maxaa yeelay kitaabka qur-aanka waxay leeyihin waan rumaysannahay doonina maayeen haddii la yidhahdo isku dhaqa ma garatay waxaa maaragtay yacani dowladda ahaan isaga ha lagu dhaqa haddii la yidhahdo muslimiinta o dhan waajiba balse saasu waa caqiidada adiga aad caqiidaysan tahay oo laa ilaaha ila allahu aad leedahay baa waxay keenaysaa in kitaabka ilaahay uu noqdo dastuurkii aad ku xukumi lahaa aad u xukuntami lahayd marka waa in loo saciyaa oo laga dadka lagu qanciyaa oo islaamnimadeeda inaynan sax noqonaynin iimaankeennana inuusan uusan sax noqonaynin ilaa aan ku qanacno oon raalli ku noqonno inaan kitaabkii ilaahay xakam ka dhiganno oo dhexdeen isku xukunno oo hayrkiina aan aanan ku bedelan falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakkimuuka fii ma shajara baynahum uma laa yajiduu fii anfusihim xaraja mima qadayta wayusallimuu tasliima ilaahay wuxuu yidhi ilaahay wuu dhaartay iimaankoodu dhab ma aha ma garatay dadka xataa yuxakimuuka fii ma shajara baynahum nebigaa lagu leeyahay ilaa ay xugunka ka dhigtaan oy kuu soo xuguntamaan oy raalli ku noqdaan shareecadii ilaahay midda xukumaysa inay noqdaan oo weliba markii lagu xukumo natiijada ka soo baxdana ay raalli ku noqdaan uu leeyahay maya looyar baan qabsanaya abiil baan ka qaadanayaa waxaa weeyaan been buu sheegayaa rumaynta qur-aanku umaarta xukunka qur'aanka ama xukunka shareecada abiil lagama qaato abiil lagama qaato waa xukun qaci ah oo xaq ah ma garatay marka taasaan u baahannahay waxaan u baahannahay sida alxamdulilah saxwada timid caalamkao dhanna ka jirta qur'aanka loo noqday kama jirin afartan sano konton sano ka hor intaasoo shabaaba ama dhallinyaro ah ama rag ama dumar ah oo kitaabka ilaahay xafidsan ama dadaalkaasi ku bixiya laakiin hada fadlullahi subxaana wa tacala maanta waxaad arkaysaa meel walbaba madaaris qur'aan ay ka furan laakiin waxaan leeyahay keliya ma aha lafdiga qur'aanka keliya in la barto oo la akhriyo eh macnihiisana waa la fahmaa dhaqanna loo beddelaa suluuggeenni ina uu ka muuqdaa akhlaaqdeennina ay noqotaa mid qur'aanka looga dhimbil qaato waxaan isku xukumayno oo aan cadaaladda ku gaari karnana uu noqdaa kitaabka ilaahay xukunkiisa sidaa haddaan yeelno adduunkana sharaf baan ku noolaanaynaa oo noqon mayno dad farta loogu yeero la xukumo ummadaha muslimiinta oo dhan hadda waxaad mooddaa gumaysi bay ku jiraan ayaga go'aanka ma laha marka sidaa darteed waa in kitaabka ilaahay u noqdaan oo ayagu isku kalsoonaadaan ilaahayna ay tala saartaan sidaas bay ku xoroobi karaan sidaas buu imaam shaaibi u lahaa huwa alxuru in kaana alxariya xawaariya lahu bitaxarihi ilaa an tanabala qofka ahlulqur'aanka waa xor qof la addoonsado ma aha laakiin haddii lagu addoonsanayo macnaheedu waxay tahay qur'aanna uma jeedo maxaa yeelay qalbigaagana mana uuna degin mana aad taqaanid umana saciinaysid laakiin haddaad ahlulqur'aan dhabaa tahay ama ummadda qur'aanka loogu yeero ahlulqur'aan dhab noqdaan waxa weeye laa shak inay ka xoroobayaan naf iyo hawo iyo shaytaan iyo cadow gumaysto oo dhan cizina ay ku gaarayaan ummadda muslimiinta maanta tiro uma yara nambar uma yara xoolo la'aanna ma hayso laakiin waaa waxaa haya waxa weeye inay aad iyo aad uga fog yihiin tacaaliimta qur marka waxaan isugu dardaarmaynaa walaalayaal inay nagu guubaabiso kelmadahaas hadda aan sheegayn kale inaan kitaabka ilaahay soo qaabilno tacaluman wa tacliiman wa fahman iyo wa tabiiqan intuba ku dhaqan iyo barid iyo barasho iyo isku xukumid iyo ummadoo dhan in la fahamsiiyo sidaas keliya ayaan yacnii ah, guul iyo adduunya aakhir baan ku gaari doonaa intaas ayaan ku soo koobaya hada wabiاllahi towfiiq wajazaakum اllahu khayran calaa xusni istimaacikum wassalaamu calaykum waraxmat اllaahi wbarakaatuh يا رب عفوا إن أسأت فإنني عبد ضعيف يا إلهي فاني ولئن أصبت فمنك وحدك خالقي أنت الكريم وواسع الغفران نظم الكلام محمد بن أبي الحسن أكرمه يا ذا الفضل والإحسان ورفاقه في مجلس قرأ وارتقي اغفر لهم بشفاعة القرآن وكذاك كل مرتل ومعلم أغدق عليهم نعمة الرضوان ثم الصلاة على النبي محمد ما مر وقت في الورى وثواني ثم الصلاة على النبي نبي محمد ما مر وقت في الورى وثواب